بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار القطني وغيره الحديث الثلاثون حديث كي صدرات مروي عن أبي ثعلبة الخشبي رضي الله عنه saxaabiga abu abusaclaba la yidhaahdo ayaa laga wariyey allah ka raadi isna wuxuu ka wariyey cala nabiyi sala allahu calayh wali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka wariyey qaal inuu rasuulku yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh muxuu rasuulku yihi ina allaha alle farada faraaida farada wuxuu farad yeelay oo waajib ka dhigay faraaida farad waxyaalo faradiyaal ah ayuu waajibiyey farad ka dhigay faraaid badan ayuu farad ka dhigay ee farad dayicuuhaa faradkaas laydinku waajibiyey hadayicina yani sidii laydiin amray ula imaada waxadda wuxuu soodin ka dhigay wuxuu soodimeeyo xad ku yaalo xuduuda soodimo xuduud buu dhigay mar hadduu soorintaa iyo xuduuddaa u yeelay allah falaa tactaduuha ha gudbina oo ha tallaabina xuduuddaas iyo soodimahaas ha tallaabina buu yani nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxarama allah wuu xarimay oo wuu xaaraam yeelay ashyaaa arrimo ayuu yacni xaaraam ka dhigay ashyaa badan yuu xaaraam ka dhigoo idinka xarimay mar haddii uu idinka xarimayna marka arama ashyaaa arrimana wuu xaaraamtimeeyey allah falaa tantahikuuhaa ha jeexina oo kuwa jeexaa ha noqonina wey sidii laydinkaga xarimay uga fogaada qaybta afraad wa sakata can ashyaaa wasakata allah wuu ka aamusay bimacnaa waxna kama uusan sheegin waay ashyaaan arrimo ayuu ka aamusay muxuu uga aamusay raxmatan lakum naxariis idinka laydiin naxariisanayo daraaddeed buuna uga aamusay hayra nisyaanin halmaam la-aan iyada uusan alle iloobin ayuu wuxuu uga aamusay naxariis idinka laydiin naxariisanayo mar hadduu rabbi ka aamusay uusan idiin sheegin falaa tabxauu canha ha baarbaarina idinkana kuwa raadiya ha noqonina falaa tabxauu habraadinino ha baarina canha ashyaadaa ilaahay uu ka aamusay su-aal ahaan ha ku weydiininoo hadoondoonina weya xadiiun xasanun xadiidkan waa xadiid xasan ah darajadiisu ay xasan tahay rawaahu daar quniyu alimaam daar qutni ayaa wariyey keyrkiisba waa yiri waayruhuna way wariyeen isaga dadaan ahaynna culamo aan ahaynna way soo saareen xadiidkan imaamu daar qutni baa wariyey wakadalika طabarani fi lkabiir ayuu kusoo saaray albayhaqi baa soo saaray abu nucaym fi lxilya kusoo saaray alimaam alxaakimna wuu tasxiixiyey alimaam nawowina wuxuu ka dhigay xasan buu ka dhigay laakiin xaakim waa uu tasxiixiye weeyaan xadiidkan culamadu waxay isku khilaafaan koryeelidda nebiga loo koryeelay oo hadalkii nebiga laga dhigay inuu yahay iyo inuu abu thaclabat alkhushani ku gooni yahay oo mawquuf uu yahay bay isku khilaafaan sidaa darteed alimaamu daara qutni xadiidkan wuu rafciyey weliba wuxuu leeyahay alshbahu bsawaabi almarfuuc in xadiidka nebiga loo kor yeelo hadalkii nebiga uu yahay yaa sawaabka shaabahda u eg weya sidaas sawaabku yahay sheekha kitaabkan sharxiisa iska lehna oo alimaam ibn rajab alxambali ahna wuxuu leeyahay wahuwa ashhar inuu xadiidka marfuuc yahayo nebiga loo kor yeelaa ayaa mashhuur ah oo sidaasaa mashhuura weya oo uusan ahayn xadiid mawquuf cala saxaabi saxaabiga mid ku eg uusan ahayn xadiidkan waxa weeyaan macnaha uu ka hadlay wujuuh fara badan axaadiis badan ayaa tilmaamayso oo sida isagu maarata marfuuca u yahay nebiga loogu kor yeelo waxaa ka mid a ah xadiidka alimaamu albazaar fii musnadihi oo kusoo saaro xaakimna fii mustadrakihi oo ku soo saaray min xadiidi abidarda saxaabiga abidardana oo nebiga ka wariyey wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani xadiidkan xadiid la macno ah wey wuxuu yidhi maa axala allahu fii kitaabihi fahuwa xalaal wuxuu ilaahay kitaabkiisa ku xalaaleeyey waa xalaal wey wamaa xarama fahuwa xaraamu wuxuu ilaahay kitaabkiisa ku xarimayna waa xaaraamu wamaa sakata canhu wuxuu rabbi ka aamusay taxliilkiisa iyo taxriimkiisa midna uusan sheeginna fa huwa cafwun waa cafi iyo deeq laydin siiye weeye faqbaluu min allahi caafiyatahu caafidaa ilaahay oo idin siiyey oo idinka caafiyey in wax kale laydinka xarimo iyo wax lamidihi aqbala buu yidhi maxaa yeeley faina allaha alle lam yakun liyansaa allah mid iloobay ma aha wixii uu ka aamusay ma aha miduu iloobay weeyaan markaasuu aayaddan akhriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma talaa hadihi alaaya wamaa kaana rabuka nasiyaa aayadda fii suurati maryam ku jirto ayuu akhriyey rabbigaadu ma aha mid iloobay ma aha wax ma iloobo ilaahay ma iloobo shayna weeyaan xadiidka marka sababta markay culummadu ka hadlaan oo nebigu hadalkan ku yidhi waxay yidhaahdaan sida abu daawuud fii sunanihi oo ku warinaayo ahar mawquuf cala bni cabaasin ah cabdullaahi bni cabaasna ku eg cabdullaahi bni cabbaas wuxuu leeyahay kaana ahlu ahluuljaahiliyati ya'kuluuna ashyaa'a wa yatrukuuna ashyaaan taqadura jaahiligiibaa waxay ahaayeen waxna way cuni jireen waxna way ka tegi jireen cunitaankooda yani inay ayagu qurunsadaan yani shay aysan jeclayn uu yahay oo agtooda qurun ka ah daraaddeed bay uga tegi jireen fabacaa allahu nabiyahu sala allahu calayh wasalam allah markaasuu nabigiisa nabiyullaahi maxameda ayuu soo diray wa anzala kitaabahu kitaabkii qur'aanka ahaa buu soo dejiyey wa axalla xalaalahu xalaashiisana wuu xalaaleeyey wa xarama xaraamahu wixii ilaahay u xarimana kitaabkii waa uu ku xarimay famaa axalla fahuwa xalaalu hadalka ibn cabaas wixii ilaahay uu xalaaleeyey ayaa xalaal ah wamaa xarama fahuwa xaraamu wixii ilaahay uu xarimayna ah wa xaaraam wey wamaa sakata canhu fahuwa cafun wuxuu ilaahay ka aamusayna xalaashiisa iyo xaraamtiisa oonan sheeginna waa shay cafwi ahoo laydinka cafiye weeyaan markaasuu isagana cabdullahi bn cabaas wuxuu akriyey aayadda suurat alancaam ku jirto qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa aacimin yacamhu ila aakhir aaya marka sababtu waxa weeyaan jaahiligiiba waxay ahaayeen waxay ayagu la ficnaadana way cuni jireen wixii ayaga la xumaadana way ka tegi jireen laakiin allah markuu nabiyllaahi maxamed soo diray waxa weeye wixii xalaasha ahaana rabbi waa xalaaleeyey wixii xaaraanta ahaana wuu caddeeyey waxna wuu ka aamusay allah subxaanah wa tacaala naxariis addoommadiisa u naxariisanayo xadiidkan marka oo imaamu daari qutni iyo keyrkiiba uu soo saaray wa xadiidu abi abi haclabat alkhushani wuxuu yani qaybiyey axkaamta afar qaybood buu u qeybiyey afar qaybood ayuu ka dhigay faraa'id oo kan koobaad ah maxaarim oo muxaramaadkii ah oo kan labaad ah xuduud oo midda saddexaad ah maskuutun canhu oo midka afraad afartaasaa loo qeybiyey sidaa darteedna diinkeennuba afartaas ayuu ku maaragtay ka kooban yahay oo ay kulminaysaa weeyaan marka sidaa darteed xadiidkan waa asal oo usuusha diinta ka mid ah waaweyn mid ka mid ah weeyaan sida a'immadu wax badan ay maaragtay sheegeen oo maalan abubakar ibnu samcaan sheekha la yidhaahdo oo ka xikaayooday can bacdi salaf salafka qaar ka mida uu ka sheegay inay yidhaahdeen laysa fii axaadiidi rasuuli اllahi sal اlla alay wasalam xadiiثu waaxidu ajmac biinfiraadihi liusuuli اlcilmi wa furuucihi min xadiidi abi haclab axaadiista nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ka mid ma aha yani xadiid waaxida oo keligii ururiyey usuushii cilmiga iyo furuucdiisii kulmiyey midaan ahayn xadiidka abi saclabat alkhushani ma jira buu leeyahy macnaha xadiidka wuxuu kulmiyey wuxuu kulmiyey yani usuulu lcilmi wa furuucuhu buu kulmiyey cilmiga usuushiisii furuucdiisii ayuu kulmiye weeyaan sidaasuu kulmiyey maxaa yeele wuxuu kulmiyey diinkii oo idil ayuu afartaas kelimo kusoo ururiyey nabiga jawaamicu kalimkiisayna kamid tahay afartaa arimood buu kusoo kulmiye weyaan markaasuu ibnu samcaan wuxuu yidhi markuu ka hadlaya ibnu samcaan wuxuu leeyahay faman camila bihada hada alxadiidi qofka xadiidkaasi ku dhaqmaahi faqad xaasa athawaaba wa amina alciqaaba wuxuu urursaday oo kulansaday thawaab oo idil buu kulansaday wuxuuna ka aamin noqday ciqaab oo dhanna waa ka baadbaaday buu leeyahy lanna man adda alfaraa'ida qofka fariid wax faradkaa guto wix ilaahay ku farad yeelo qofkii gutaahi wajtanaba almaxaarima waxyaalaha ilaahay ka xarimana ka fogaado wa waqafa cinda alxuduudi soohdintii loo dhigayna xudkii xuduuddii soohdimihiina istaago aanan gudbin wa taraka albaxha camaa qaaba canhu kana tago wixii isaga ka maqnaaday raadintiisii baabaaridiisana yani iskaga tago faraha ka qaadaahi wuxuu leeyahay faqad istawfaa aqsaama alfadli wuxuu kulansaday oo uruuriyey fadliga qaybaha uu leeyahay wa awfaa uquuqa xuquuqa diini diinta xuquuqdeedana wuu dhammaystiray buu leeyahay maxaa yeelay lianna asharaa'ica laa takhruju can hadihi alanwaaci almadkuurati fi hada alxadiid shareecadeennaba kamada baxdaba anwaacdeeda oo noocyadeedu afartaa unbay ku urursan tahay wey wax lagu faray wax lagaa reebay soohdintan ha tallaabin lagu yiri wax laga aamusay afartaas bayba shareecadu ka kooban tahay buu leeyay faraaidku marka waa maxay ilaa nebigu wuxuu yidhi in allaha farada faraaida waxbuu farad yeelay faradkan waa naqaanaa allah wixi uu faray oo addoommadiisa uu amray ou ku laasimiyey ba farad la yidhaahda sida salaada oo kale sida zakada oo kale sida soonka oo kale sida xajka oo kale sida berul waalideynka oo kale iyo wixii lamid ah ayaa la yidhaahdaa muxaramaadkuna waa la yaqaanaa marka uu leeyahay xarama ashyaaa maxaa xaaraama iyagana waana loo caddeeyey waxyaalaha ilaahay uu kitaabkiisa ku xarimay nabigana sunnadiisa uu ku xarimay oo in yacni qofka muslimka uu ka fogaado la doonayaahi u ka haraahina ayana way caddahay ilaahay uu maarata u xarimo waa noo sheegay sida zinada oo kale sida kufriga sida shurbu lkhamra sida ribada oo kale alqatlu bigayri xaqin qofka oo xaq la-aan lagu dilo qadafka oo kale qimaarka oo kale iyo wixii lamidahi muxaramaadku aaday u tira badan yihiin xuduudda ilaahay uu amray inaan la gudbinna waxaa loo jeedaa yacni waxa weeyaan mar haddii waajibaadkii laguu caddeeyey xaaraamtiina laguu caddeeyey mid walba xad baa lagugu yeelay xuduuddii xaaraamta waxyaalihii faradka xuduuddoodii ha tallaabin yani xad baa lagu siiyo ictidaa inaad ku samaysaa la diidaya maalan dalaaqa oo kale ka soo rabo furiinka haweenka la furo ilaahay subxaanahu wa tacaala xad buu u yeelay yani faamsikuuhuna bimacruufin aw faariquuhuna bimacruufin inaad haysato oo si macruufa ah haweenka aad ku haysato ama in aad maaragtay sii dayso oo si macruufa ah kusii dayso baa lagaa rabaa marka talaaqi oo kalebaa soo gelayo inaad ku samayso ictidaa oo ku xadgudubto soodintii lagugu talagalay inaad gudubto macnaha aan la ogolayn weeyaan waxaa la rabaa gabadhan markaad kala tagtaan inaad sidii lagu yaqiino shareecada ay kuu amartay macruuf inaad kusii daysaa lagaa rabaa laakiin idraar inaad ku samaysidoo dhibtahay laguma ogola oo taasoo kale ictidaheeda waana laka reebay dhaxalkii oo kale in lagu xadgudbaahi waana laka reebay dhaxalka ilaahay soodimo u yeelo xuduud buu yeelo dad ahlu farda la yidhaahdo ayaa jiro dad casabo la yidhaahda baa jiro oo casabanimo iyo faradnimo wax ku dhaxlayo miiraadkaasoo kalena in lagu xadgudbo oo yacni xadkiisi la dhaafiyo dadaan dhaxalka ku jirin in lagu soo daro dadda xalkii ku jiray in laga saaro waxyaabahaas kale ictidaa bay noqonaysaa xadgudubkaas diidanyay ka mid tahay waxaa la mid ah cuquubaadka oo kale xadu zinaa hadduu bikri yahay oo nikaax qof soo maray uusan ahayn oo zina ay ka dhacda qofkiian hore nikaax hore usoo marin boqol jeeda in lagu dhiftaa xadkaas ay shareecada u dhigtay inaad boqol iyo toban iyo boqol iyo shan ka dhigtaa laguma ogola so uma jeedin yacni sidaasoo kale baa la rabaa sohdinta haddii uu ahaa zani muxsan ou yahay xad bay shareecadu u dhigto waa rajmi wey inaadan wax kale ku bedelin baa lagaa raba taana waxa weeye waa xuduudii ilaahay iyo sohdimihii uu dhigay wey shayga maskuutu canhugaa midka afraad wey waxa way shayga aanan xukunkiisana la sheegin xalaal ahaan ama waajib ahaan ama xaaraam ahaan aanan la sheegin marka sidaa darteed shaygaasoo kalena in la baarbaaro lama rabe siduu ilaahay uga tegey u dhaaf hadday shayga soo kordho faraha ka qaado habaarin wey maxaa yeelay yacni in la baarbaaro weliba waktigii nebiga uu joogay calayhi salaatu wasalaam oo zamanul waxyi ah wixii uunan ilaahay xarimin ama uusan xalaalaynin ama labadab uu ka aamusay haddii aada baarbaarto oo markaasi ummaddii lagu waajibiyo ama shay xalaal u ahaa laga xarimaahi imigeedu qofkaasa taxamulay waad ogtihi nabiga alayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim fii saxiixi ku sugnaa markii uu yani nabiga uu yihi ayuha الnaasu ina allaha farada calaykum اlxaja faxujuu ilaahay xaj buu idin faraye xajiya markii la yidhi baa nin istaagay oo maarata saxaabadii ka mida markaasuu nabigu weydiiye oo yidhi afi kuli caamin ya rasuul اllah sanad walba miyaan xajinaynaa buu yidhi nabigu waa ka aamusay alayhi salaatu wasalaam markaasuu saddex jeer ku celiyey markii dambe buu nabigu u jawaabo ku yidhi low qultu nacam lawajabat walama staactum haddaan haa dhihi lahaa sanad walba xajka laydinka rara waajib bay idinku noqon lahayd mana awoodeen markaasuu wuxuu yidhi alxaju mara xajku waa hal mar wey cumrigaada hal mar keliya lagaa raro famaa zaada fahuwa taawucu wixii intaa halka mar ka ziyaado waa tatawuc sunno adiga aad la timid weeyaan waa shay adiga aad la timid wey markaasuu nebigu ku daray su-aalahan in la weeweydiiyo oo la baarbaaro isagoo dadka ka reebaya wuxuu yidhi daruunii maa taraktukum war waxaan idinkaga tega aniga faraha iiga qaada isagana wax idinkugu sheegay keliya ugu dhaqmo fa inamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay karatu su'aalihim wakhtilaafuhum calaa ambiyaaihim su-aashooda taga oo su-aalaan macno lahayn ama mid tacanuta ay weydiiyaan ama ay ambiyadooda ay khilaafaan ayaa ummadihii hore halaagi jiray buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi faidaa nahaytukum can shayin haddaan wax idinka reebo fajtanibuuhu ka fogaado ka dheeraada waidaa amartukum biamrin haddaan wax idin farana faatuu minhu ma staactum wixii aada awooddaan kala imaan marka waxaa la rabaa waktigii nabiga uu joogay oo cinda nusuulilwaxyi waqta nusuulilwaxyi ahayd waxyiga markuu la soo degayey su-aalaha tirada badan waa nala ka reebi wey bal yani waxa weeyaan nebigu wuxuu ku tilmaamay xadiid bukhaari iyo muslim iyo imaam axmed iyo abu daawuud iyo aimo badan ay soo saareen xadiidu sacd ibn abi waqaas qofka inta shay su-aalo waktigii nabiga uu joogay calayhi salaatu wasalaam aan xaaraam ahayn oo sababtiisa markaas weydiinta oo weydiiyo lagu xarimaahi yacni shaygaasi inuu yahay qofka arrintaa u istaago dadka midka ugu dembiga weyn inuu yahay buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina acdama almuslimiina jurma dadka muslimiinta kan ugu dembiga weyni waa maxay xagga dembiga ijraamka kan ugu weyni waa kee waxaa weeye man sa'ala can shayin lam yuxaram faxurima min ajli mas'alatihi qofka shay inta weydiiyo aan la xaaraantimaynin su-aasheeda weydiiyo oo su-aashiisa darteedna shayga lagu xarimaayo waxa weeye min acdam lmuslimiina jurma acdam lmuslimiina jurman buu ka mid yahay dadka muslimiinta kuwa ugu dembiga weyn ayuu ka mid yahay weeyaan marka sidaa darteed wixii shareecadu ka aamusto lama baarbaaro waa laga waa laga socdaa sidaasaa la rabaa siday uga aamustay waa cafi iyo raxmad ilaahay oo na siiye wey alxadiidu halaaثuuna xadiidkii soddonaad marwiy can abi aclabata اkhusaniyi radia allahu canhu saxaabiga abu aclaba la yidhaahdo baa laga wariyey allaha ka raadirnaada can اnabiy sal ه alay wasalam nabigeenuuna ka wariyey qaala inuu rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ina allaha alleh farada wuxuu farad yeelay faraaida faradku shay waajiba ayuu lagu farad yeelay dusha laga saaray falaa tudayicuuha ha dayicina waxadda xuduuda soohdimana waa uu dhigay xuduud buu sameeyey ee falaa tactaduuha xuduudii ha tallaabina hagudbina haddaad muslimiintii tihiin waxarama ashyaaa ashyaana ah. shayaal kale iyo arrimo kalena wuu xarimaye falaa tantahikuuha ha jeexino kuwa qarariyo jeexay ha noqonina wey kan afraad wasakata can ashyaa waxbuu ilaahay ka aamusay raxmatan lakum naxariisi ninka laidiin naxariisanaya daraaddeed buu uga aamusay hayra nisyaanan ayadoo aynan helmaam ilaahay xaggiisa ka yimid aysan ahayn usan rabbi iloobin buu iskaga daayey oo aana taxliilkeeda i taxriimkeeda midna laydiin sheegin wey falaa tabxaثu canha ha baarbaarina oo ha raanraadinina weeyaan xadiiثun xasanu hada xadiiثun xasanu weeye yani nin waxaa ku jira sanadkiisa khafiifu dabdi ah ayaa xadiidkaasi ku sugan yani xifdigiisa uu yar yahay lakin xadiidka waa xadiid yuxtaju bihi wey rawaahu waxaa wariyey daar qطniy alimaam daar qطni wغayruhu ayaa xadiidkaasi wariyeen wey axadiiث اwaaxid وaثaلaaثuun اlwaaxid waثalaaثuun can sahl bni sacdin الsaacidiyi qaal jaءa rajulu ilى الnabiy salى اllahu عalيه wasalam faqaala ya rasuul اllah dulanii calى camali ida camiltuhu axabanii allah waaxabanii الnaasu qaala izhad fi اdunya yuxibuka allah wاzhad fima aydi الnaasi yuxibuka الnaasu xadiiثu xasanu rawaahu ibn maajah wagayruhu biasaniida xasana alxadiiث xaadi waثalaaثuun xadiidkii kow iyo soddonaad marwiyin waxaa laga wariyey can sahl bni sacdin saacidi saxaabigaa radi allahu canhu ayaa laga wariyey qaala inuu yidhi jaaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabigeennana u yimid faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow dullanii itusi calaa camalin camal itus camalka oo shaqo aan qabto camal aan sameeyo camalkaasoo idaa camiltuhu haddii aan sameeyo la imaado axabanii allahu allah ugu jeclaanayo wa axabanii annaasu dadkuna ay ugu jeclaanayaan wax ilaahay inay ugu jeclaado addoommadiisana ay ugu jeclaadaan camal oo shaqo noocaasoo oo kale ihi itusi aan sameeye fa qaala markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam camalka allah oo kugu jeclaanaya waxa weeye ishad ka zaahid oo agtaada mid liita ka yeel fi dunyaa adduunyadii dhexdeedii mid ku saahiba noqo yuxibuka allahu ilaahay baa ku jeclaanaya washad iskaga tag oo ka saahid ka tag wey fii maa aydi nnaasi dadka gacmahooda waxa ku jira xoolaha dadku ay haystaan su-aashooda faraha ka qaad ha weydiisan maxaa yeelay markaad ka tagtahay yuxibuka annaasu dadku dadkuna markaasa ku jeclaanaya markaad waxooda weydiisanina faraha ka qaado oodan u baahanin markaasi dadkuna ku jeclaanaya xadiiun haada midkani xadiiun xasanun waa xadiis sanadkiisa uu xasan yahay oo nin maaragtay dabdigiisa xifdigiisa uu khafiif yahay yar yahay ayaa ku jiro aad xifdigiisa uusan qawi ahayn rawaahu waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey waayruhu ibnu maajah qolo aan ahaynna aimo kalena way soo saareen biasaniida xasanatin sanadiye oo xasan ah ayay darajadaas ku soo saareen ayuu imaamu nawowi raximah llahu tacaala uu leeyahay weeyaan xadiidkan sida uu noo sheegay ibn maaja yaa fii sunani kusoo saaray imaamu nawowina wuu taxsiiniyey iyo aimo badan sheekh naasir اdiin اalbani raxmat ullahi calayhi wuxuu leeyahay yani xadiidka silsilat axaadiis صaxiixa ayuu duruqdiisa xadiidkan kaga hadlay wuxuu leeyahay yani kada qaala sidaasuu leeyahay buu yihi asaaniidda marka darajada xadiidkan in la duro oo in la duraahi wax laga sheegaay waxa keena waxa weeye sanadkiisa wixii sufyaan athabri ka hooseeyo ayaa lagaga hadlaa markaasuu sheekh albani wuxuu leeyahay wa ashadduhaa dacfan dariiq ibni maaja dariiqadan oo ibni maaja kusoo saaray sanadkan ibni maaja kusoo saaray ayaa xagga dacfiga ugu darnaasho badan xagga daciiftinimada weya markaasuu yihi wainamaa yataqawa alxadiiu xadiidku wuxuu ku xoogoobaa biayri ariiqihi wadadan ibn maajah wada aan sanadaan ahay ayuu kusoo baxay oo asaaniid kale lagu wariyey wuxuu leeyahay washawaahid shaahidna wuu leeyahy axaadiis u markhaati kacayso xoojinayso tiro badan ayuu leeyahay kharajtuhaa fi saxiixati buu leeyahay axaadiista saxiixada ah silsilat alaxaadiis saxiixa yaan ku takhriijiyey asaaniiddaas oo dhan aan keenay marka xadiidku waa xadiid xasan ah weeyaan markii turuqdiisa oo dariiqa daciifa dariiqo daciif isku yimaado ayuu imaanaya marka darajat xasan ayuu iskugu yimid oo duruqdaasa xoojisay buu leeya xadiidkan laba arrimood laba dardaaran ayuu kaga warramay horta wuxuu kutusayaa xadiidka saxaabada sida ay khayrka ugu dadaali jireen maxaa yeelay xadiidkii mucaadi bini jabal waa soo marnay oo yidhi itusi shay jannadana igeliyo naartana iga fogeey arrimahaasay weydiin jireen haddana sacdiyani xadiidu sahl ibnu sacdin ninka nebiga u yimid oo nooga sheekaynayahay waxa uu weydiiyey wax ilaahay ku jeclaado dadkuna ay ku jeclaanayaan arrintaa itus buu yidhi marka laba dardaaran wey nebiga laba arrimood buu siiyey oo dardaaran aada u qiimo badan tan koowaad waxaa la yidhi tan koowaad waa azuhdu fi dunya adduunka inuu ku saahido ayaa la rabaa yani azuhdu fi dunya inuu la yimaado waa midda koobaad weeyaan midda labaadna waxaa weeye azuhdu fi aydi الnaas dadka xoolahooda in baraha faraha aad ka qaado iskaga tegto oodan insaanka waxba waraysanin waa arrintaa wey zuhdi maxaa la yidhahdaa azuhdu fi shay marka la yidhahdo hadda waxaa la yidhi ishad fi dunya baa la yidhi fiidana dhexday kutusinaysaa yani adduunka ku zaahid macnaheedu waxaa weeye azuhdu fi shay waxaa la yidhaahdaa waa alcraadu canhu shayga ood ka jeesato maxaad uga jeesanaysaa liistiklaalihi yaraantiisa uu yaryahay waxtiqaarihi liidmada ou liito yani ayaad uga tegaysaa waxaad kaloo uga tegaysaa iyo wairtifaaci lhimmati canhu in himadaada aad ka kor yeesho shaygaas aad faraha ka qaado walidaalika shayga liito waxaa la yidhahdaa haadaa shay-un zahiidun baa la yidhahdaa waa shay qaliiloo xaqiiroo liito weeyaan wax laga tegay wey shay zahiid marka la leeyahay waa shay xaqiirahoo qaliilahoo yar weeyaan marka ishad fi dunya buu dhahay adduunka ku zaahid markaad adduunkan liidnimadiisa yani e, e, waxa uu yahay aada garanayso muddo yar la joogayo insaankii aada u jeedid yani cudurkii iyo caafimaadkii faqrigii iyo khaninimadii mawdkii iyo xayaadkii noloshii wuxoo dhan aada ujeeday inay acraad fara badan iska daadsan tahay aana lagu baaqi noqonaynin inuusan shani weyn u yeelin baa la rabaa qofka adduunka inuusan qiimo weyn u yeelin arrintaas zuhdiga taasaa loo jeeda ishad fi dunya adduunkii ku zaahid yuxibuka allah allah ku jeclaanay waxaa weeye yani qur-aanka waxaan ku ognahay iyo axaadiista nebigaba calayhi salaatu wasalaam adduunyadan inay shay xaqiira yahay aayaadka na tusayaah iyo xadiista na tusinaysaah aaday ugu tiro badan tahay qur-aanka ilaahay markuu annaga sidaan adduunka u jecelnahay aakharana aanan ihtimaam u siinin oo kaga warramayo wuxuu leeyahay allah bal tu'iruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqa adduunkan suurayo baad jeceshihiinoo dooranaysaan aakharadii baaqiga ahaydna waad ka tegaysaan oo farahaad ka qaadaysaan adduunka allah wuxuu ku sheegay qul mataacu dunya qaliilu wاlaakhiratu khayru liman itaqaa walaa tudlamuuna fatiila waxaad ku tiraa nabi maxamedow adduunkan waa shay qaliilaho yarw qul mataacu dunya qaliil aakhiradan waa shay baaqi ah oo una khayr badan dadka mutaqiinta ilaah ka baqaay ayay u khayr badan tahay nabiga axaadiistiisa calayhi salaatu wasalaam aayadka qur-aanka lama tirin karo adduunka o dhan markuu ilaahay sifaynayo wuxuu ka dhigaa maelkiisu roob samada kasoo da-ay oo dhulkii ku da dhul qallalan dhulkii marka doogow kasoo baxay dhulkii wada cagaartay wada qurux noqday wada cagaar markuu noqdo doog indhihii ay aada u jeclaystaanna durbadiiba muddo yar ka bacdi doogii iyo cagaarkii ou qalalo markuu qalalona dabaylo intay u timaado hadba dhinac u firdhiso eer noqdo adduunkana xaalkiis waa untaas weeyaan shalay wiil yar baad ahayd maanta dhallinyaro xoog lahaa tahay kahli baad tegaysaa xoog madow baad tegaysaa kabacdi shakuuqa ku bilaabanayso waad foorarsan yani tabartiibaa baabi'i caqligiibaa yaraani dulqaadkiibaa yaraani cunadaa cunaysabaa yaraani hurdadaadibaa yaraani cudur baa iska imaani wahaakadaa marka dambe waxaad gaaraysaa waman nucamirhu nunakisu fi lkhalqi markaa sidai ciyaalkiibaad unoqonaysaa carruurtiibaa lagu sasabaya adduun marka maxooga qiimo leeyahay xaaladda adduunka o dhan waa sidaa weya nabigeenna wuxuu ku suureeyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim oo jaabir ibni cabdillahi nabiga uu ka wariyey jaabir baa wuxuu leeya nabiga wuxuu soo maray maalin maalmahada kamid a ah, ayadoo saxaabada dhinacyada ka socdaan ayuu wuxuu soo maray suuq markuu suuqii soo maray bu dadku wuxuu rabaa saxaabada inuu tuso adduunka qiimo daradiisa inuu tusou rabaa markaasuu wuxuu u yimid orgi dhukan oo bakti ah ayuu u yimid markaasuu nebigu orgigiibu dhagta soo qabtay oo kor usoo qaaday maydka ahaa markaasuu wuxuu ku yidhi ayukum yuxibu ana haadaa lahu bidirhami midkiin kiineebaa jecel orgigan maydka oho baktiyey oo weliba dhukan yacni maaragtay kiineeba doonayo jecel inuu hal dirham ku gato orgi baktigiyaa iibsan lahaa nin raba ma leh markaasay saxaabaday waxay ku dhaheen maa nuxibu inahu lana bishayin wamaa nasmacu bih waxba xataa shayba inaan ku bixinna ba maaragtay ma jeclin maxaanse ku samaynaynaa haddaan gadano muxuu noo taraya markaasu wuxuu ku yidhi haddana atuxibuuna inahu lakum yaadnama shilin ka bixinine dirhamba yaadna ku gadanine inaad yeelataan ma jeceshiin kanoo kale baktiga iska haysataan ma doonaysaan markaasay dhaheen wallaahi low kaana xayan kaana cayban fiihi hadda waaba baktiye hadduu xataa noolaa markuu noolaa ceeb buuba lahaa liannahu ashadka mid dhukan buuba ahaaba xoolaha ku ugu liitooba ka mid ahaa fa kayfa wahuwa mayit seebaa marka ku jeclaanayn isagoo baktiyey markiisii horeo noolaaba usan qiimo lahayne isagoo baktiye maxaanu ka samaynayna markaasuu nabiga tusaalu ka watay calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu ku yidhi wallaahi ladunyaa ahwanu cala allahi min hada calaykum ilaahay baan ku dhaartay adduunka orgigaan ilaahay agtiisa waa kaga liidasho badan yahay sida idinka aad orgigan u liidaysaan adduunyadan ilaahay saasoo ugu liidna bad ugu liid maaragtay agtiisa ugu liidan badan tahay weeyaan marka waa wasiya cadiima ah oo adduunkaas in laga saahido suhdigiisa kutusaya weeyaan suhdiga adduunka ayuu kutusinayaa weeyaan ambiyada ilaahayna sidaasay ahaayeen nabiy llaahi maxamed wuxuu dhihi jiray maa lii walidunya aniga adduunka maxaan isku nahay yani waxa weeye inamaa maalii wamaal wamahaluha xaalkayga iyo xaalkooda markii la fiiriyaa waxay la mid nahay kamahali rajulin istadalla taxta shajara uma raaxa canha wa aniga adduunka xaalkeeda wuxuu la mid yahay qof meel geed intuu hoostii harsaday galabtii markii la gaarana ka caraabay oo kale ayuu la mid yahay weya ambiyaduna sidaas ayay ahaayeen sidaas bay ahaan jireen agtooda qiimo kuma lahaan jirin waxaa jiro yani xadiid ou maaragtay imaamu axmed fii musnadihi uu ku soo saaray kadalika ibnu maajahna uu soo saaray xadiidu zayd ibnu thaabit radia allahu canhu wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaanat man kaanat اddunyaa hamahu faraqa allahu calayhi amrah wajacala faqrahu bayna caynayh walam yaأtihi min addunya ila ma kutiba lah wman kaanat alaakhiraةu niyatah jamaca allahu lahu amrah wajacala ghinaahu fii qalbi waatathu اdunya wahiya raaqima wuxuu yihi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam qofka ay adduunka hamigiisa dhan adduun oo noqdo wuxuu ka fakeraayay un adduun iyo xoolo bas aan wax kale hami kale lahayn buu yidhi allah haddaaba himadaadii dhammaydba aad adduunyo keliya ka dhigatahay allah wuxuu yidhi amarkiisuu kala geeya faraqa allahu calayhi amrah arrinkiisa dhan waa la kala tuuraa markaasu mid agga udon mid agga udon mid agga udon cumrigiisa dhan oo ku baabaa wajacala faqrahu bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdoodana faqriga halkaana noo soo saara weligiis faqriga ka baqa daaradhaa dheer hadduu dhisto oo intaasoo malaayiina soo gelayso waa faqiir waa baahan yaha leanna faqrigiiba halkaa loo keena maanta haddii intaasoo bish usoo xaroonayso wuxuu arkayaa inuu baahan yahay buu ujeedaa ilaahay baa wuxuu yeelayaa bayna caynayhi buu faqrigiisa yeelaa wey faqrigii ayaa labadiisa indhood dhexdooda la yeelaa markaasu wuxuu yidhi walam yatihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu adduunkana ka heli maayo ilaa wax ilaahay u qoran mooye wax kale ka hela wixii ilaahay kuu qorana waad heli risqaabaa kuu qoranya waad helaysa hadba saa u raasataan aan ugu siin wey man kaanat alaakhiratu niyata qofka aakharo iyo in nolol noloshaan ka dambaysa ee jirta garanayo ayada ka murugoonayo aakhiradiisii ku dadaalayo adduunkan aan qiimo u yeelaynin qofka uu sidaa noqdana kaa cagsigiisa weeye jamaca allahu lahu amrahu ilahay arrinkiisa waa usoo uruuriyaa wuxuu doonoo si sahlan u qeela xagga mid u raadi bari iyo koonfur iyo galbeed safar u gal meel ma ma samaynayo arrinkiisa ilaahay baa u jamciyo si sahlo ku heli wa jacala hinaahu fii qalbi qalbigiisada raninimadiisa qalbigiisa ilaahay yeela yani yuusanba xoolaheedu laakiin qalbigu tanaadka yahay alhinaa maxaa la yidhahda waa khinaatu nafsi naftiisaa deeqtoon maxaa yeele risqi oo helila inuusan gafaynin buu og yahay markaasuu yidhi waatathu waatathu dunyaa wahiya raakiba kii hore asaga adduunka cayr sanadka daba ordaya soo maha kan markuu ka jeesto adduunyadii ayada oo lasoo sandulleeyey ay u imaanaysaa halkaas adduunkii loogu keeni marka maxaa nala ka rabaa inaanan adduunkan aakharadeena aanan ku doorsanin baa nala ka raba markaad aakharadeeda xoojiso adduunka waa isaga tabaca laakiin markaan adduunka hormarino oo aakharada aan taanawi ka dhigno ama bidix aan geynaahi waxaa weeye dhibaatadaas ayaa qofka uu la kulmayaa weeyaan wasiyada labaad waxaa weeyaan aلzuhdu fi ma aydi الnaas nabigu wuxuu yidhi washad fi ma aydi الnaasi yuxibuka الnaas dadka gacantooda waxa ku jiraay ka jeeso faraha ka qaad ayagaa dadku ku jeclaanaye dadkuna waxay kugu jeclaadaan yani waxay kugu jeclaanayaan marka xoolahooda u dayso hadda maanta markaad qof inta u tirtid xoola leh aada hebel wax sii tiraha oo maanta ku siiya berri haddaa u tagtid oo aada mar labaad oo maaragtay inta weydiisatid aa u tagto ku siiyo maalinka saddexaad waa ku karaahsanaya war waxaan muxuu yihi su-aal badana buu ku oranaya marka waxa weeye laakiin markaa qofka xataa haddaa baahan tahay aadan waxba weydiisanin dharkaaga iyo aada caddaysato ilaahay wuxuu kuu qorayna aada ku kaaftoonto waxa weeye nin walba markii xoolaha bani aadamka aad faraha ka qaadooda waxba weydiisanin waa ku jeclaanaya ku naci maayo hadalkaaga agtiisa muxtaramuu ku noqonaya walidaalika xasan basri raximah llahu hadalladiisa waxaa ka mid ahaa wuxuu dhihi jiray laa tasaalu kariiman cala nnaasi yacni kama zuulaysid inaad dadka agtooda kariim tahay nin wanaagsan inaad tahay walaa yazaalu الnaasu yukrimuunak dadkuna inay ku karaamaynayaan ka zuuli maysid maa lam tacaaطa fii maa aydiihim haddaadan waxaa gacantooda ku jiraan aadan soo qaadanin isii aadan oranin oodan weydiisanin dadku waa ku karaamaynayaan waana ku qiimaynayaan faidaa facalta dalika haddii laakiin aad dadka waxa gacantooda ku jiraahi aad weydiisato waxaa weeye istakafuu bika horta waa ku fududaysanaya yani nin tuugsanayo bay kaa dhigayaan waya wa karihuu waabqaduuk sheekadaada xataa ma jeclaanaya waana ku nacaya qofkaa su-aasha badan ama wax weydiisto agtiisa agtaada qiimo kuma yeelanaysa marka wuxuu leeyahay dadka waxooda faraha ka qaada iska daaya ha weydiisanina si ay dadku kuu jeclaadaan ayaa kaa daba orda marka dam ku imaanaya wy walidalika waxaa la yidhaahdaa sheikana uu soo guurinaya ibnu rajab raxmat ullah calayhi fii kitaabi uu kusoo naqlinaya nin acraabi oo reebaadiya ayaa magaalada basra la yihahda yimid magaalada basra la yihahdo ayuu yimid markaasuu wuxuu weydiiyey reer basra ayuu la hadlay waa nin reebaadiya w marka wuxuu weydiiyey man sayidu ahli hadihi lqarya buu dhahay magaaladan oo basra la yidhaahdaa ya waa ninka sayidkeeda waa kee yaa sayid u ah markaas waxay dhaheen qaalu xasan xasanulbasri baa sayidkooda ahay xasan basri oo shiikhii ahaa taabiciintii ka mid aha ayay u ishaareen ninkaasaa sayidkiisaa markaasuu su-aal weydiiyey wuxuu ku yihi bima saadahu muxuu madax ugu noqday xasan basri muxuu madax ugu noqday markaase waxay ku yidhahdeen qaaluu اxtaaja الnaasu ilىa cilmi waاstagnaa huwa can dunyaahu dadka waxay u baahdeen cilmigiisiibay u baahdeen cilmigiisay u baahdeen saasay ugu yimaadeen markaasaa majliskiisa intaasoo culmaa hadday tafsiirta hadday xadiista hadday siirata hadday dhinac walba tahay ayaa cilmigiisii la daldalanaya la qaataa wastanaa huwa can dunyaahum adduunyadoodana ma weydiisto waa ka deeqtoonaaday wey adduunkoodana waa ka deeqtoonaaday wey marka sidaasuu sayid ku noqday dadkii markii aanu xoolahoodii waraysanin uusan waxba weydiisan cilmigana ummadda gaarsiinayo waxa weeye dadka agtooda cilmigaas qiimo qofka ku yeelanaya wey walidaalika adduunka xaqaaradiisa imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi markuu ka waramayo gabayo aada u qiimo badanoo tiriya waman yaduq طacma alxayaati fainii khabartuhaa wasiiqa ilaya cadbuhaa wacadaabuhaa falam ara ilaa jiifata mustaxiilat calayha kilaabuhaa hamuhuna اjtidaabuhaa fain tajtanibhaa cishta silman liahliha wain tajtadibhaa naasacadka kilaabuha hadal aad u qiimo badan w wuxuu yidhi adduunkii waan dhadhamiyey waan ikhtibaaro waan arkay buu yidhi cadaabkiisa iyo maaragtay eh, macaankiisana khararkiisa macaankiisana waan arkay adduunyada waan soo arkay buu laakiin marka adduunka dhan fiiriyey falam ara ilaa jiifatan mustaxiila bu waxaan wax kale kuma arag bakti oo cunidiisa ay xaaraam tahay mooye wax kale kuma arag oo weliba baktigaasi calayha kilaabun hamuhum ijtidaabuha bakti neef baktiya oo eeye ku dirirayaan haddii aad dhex gasho marka eeyahaas haddaad la dhex gasho baktigaas soo eeyihii kugulama diriraayan soo kugula qabsan maayaan waa kugula qabsanaya markaasu wuxuu ku yidhi fain tajtanibhaa haddaad baktigaa ka fogaato banaanka ka istaagto cishta silman liahliha waad ka badbaadaysaa eeyahaas iyo adigoo kala badbaadaysaa eeyihii adduunka baarka baktiga kala jiidanay haddaadan baktiga la jiidanin oo banaanka aad ka istaagto ka fogaataay waad badbaadi eeyihii waad ka badbaadaysaa laakiin wa in tajtadibha haddaad adna la jiidato oo baktiga aad dhinac ka jiidata naasacadka kilaabuha eeyihii aday kula doodaya kugu wahwahleyna kula dirirayaan say baktiga kaaga soo dhigtaan marka adduunka oo la dhex galaahi suuradaas ayuu imaam shaafici raxmat ullaahi calayhi uu ka bixiyey weeyaan alxadiiu xaadi wahalaaثuun xadiidkii koob iyo soddonaad marwiyun can sahl bni sacdin asaacidiy saxaabigaas ayaa laga wariyey sahl bni sacdin asaacidi qaala inuu yidhi jaaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi sal اllahu calayh wasalam nabigeenna ayuu u yimid faqaala markaasu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah rasuulka allow dullanii itusi calaa camalin shaqo iyo camal oo idaa camiltu haddii aan la imaadoo sameeya axabanii allah alla oo i jeclaanay wa axabanii annaasu dadkuna igu jeclaanaya faqaala markaasuu nabigu yidhi ishad fi dunya adduunkan ka zahid faraha ka qaad yani agtaada wax weyn ka noqonin yuxibuka allah allah ku jeclaanay keliya adduunkan inuu yahay masracatu aakhira aakhira waxay aad ku gaari lahayd inuu yahay beerta adduunka ku abuurato yaad aakhira guranaysaa marka aakhira meraheedii tagtaad guran washad ka saahido iskaga tag fii maa aydi nnaasi dadka gacmahooda waxa ku sugan oo xoolo ah weydiintoodii faraha ka qaad yuxibuka annaasu dadku markaasay ku jeclaanayaan haddii aad xoolahooda faraha uga qaado ayay ku jeclaanayaan wy markaasu wuxuu yidhi xadiiun xasanun hada xadiiun xasanu weeye rawaahu ibnu maajah baa wariyey wagayruhu biasaniida ayay xasanatin asaniid xasana ayay kusoo saareen weyaan alxadiiu athani wahalaaثuun can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaala laa darara walaa diraara xadiiun xasan rawaahu ibnu maajah wadaar qutniyu wagayruhuma musnada warawaahu maliku fi lmuwaطa'i can camr bni yaxya can abiihi oo yaxye ah can الnabiyi salى اllahu alayه wasalam mursala faasqada abaa saciidi walahu طurq yaqwى bacduha bibacdi alxadiiث الثaanي whalaaثuun xadiidkii labiyo soddonaad marwiyu can abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu abi saciid اlkhudri ayaa laga wariyey ilahay ka raadi noqde ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam qaala nabigu inuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh laa darara dhib ma jiro walaa diraara walaa idraara isdhibid oo idinka isdhibtaanna ma jirto wey labadaba waa idinka xarimo wey xadiiun xasanun hada midkani xadiiun xasanu weeye rawaahu waxaa wariyey ibn maaja wadaar qutniyu baa wariyey waayruhumaa labadoodaas waxaan ahaynay way wariyeen musnadan isagoo sanadkiisa u taxsan yahay ilaa nabiga laga gaaro ayay wariyeen warawaahu malikun imaam malik ibn anasna wuu wariyey fi muwaai kitaabkiisa muwa la yidhaahdaba ku wariyey laakiin sanadkii wuxuu kaga wariyey can camr ibni yaxya can abiihi oo yaxye ah camar ninka la yidhaahdo aabihii yaxye buu ka wariyey can inabiy sala allau alay wasalam yacni yaxyana saxaabigii inta ka booday abu saciid alkhudri ayuu nabigii mursal uga dhigo xadiidka halkaasoo u diray wey xadiid mursala wey yani xadiidka mursal waxaa la yidhahdaa markii ninka taabiciga ahi ou saxaabigii inta ka tago ou asagii oo nabiga la kulmin qaala rasuulullahi uu yidhaahdo iyo xadiidkaas mursal la yidhaahdaa faasqata wuxuu riday camr ibni yaxya wuxuu riday aba saciidin abu saciid alkhudri oo saxaabigii ah oo nabiga ka wariyey buu sanadkii ka gooyey silsiladii ka jaray laakiin walahu xadiidkaa wuxuu leeyahay turuqun asaaniid kale wadooyin kale buu leeyahay oo yaqwa xadiidka uu qawi noqonayo bacduhaa qaarkeed bibacdin qaarka kale uu ku qawi noqonayo marka xadiidku waa xadiid sugan wey xadiidkan ibnu maajahn wuu wariyey ibn maajah daara qutni isaga oo musnad aho sanadkiisa uu yani mutasil yaho xiriiro ayay wariyeen imaam maaligna isagoo mursala buu wariyey oo yani saxaabiga laga tegay buu wariyey laakiin xadiidka duruq kale buu leeyahay sida sheikuba u sheegay oo qaarkood qaarka kale uu xoojinayo sida imaamu nawowi uu yidhi waana ibn rajabna wa uu ku raacayo wuxuu leeya wahuwa kama qaal sida uu shiiku yidhi weeyaan xadiidkaa marka nebigu wuxuu yihi laa darara walaa diraara laa darara walaa diraara labadaa kelimo ma isku hal lafdiba macnaheeda ma isku macna oo hal macno ay ka hadlayaan bis macnahooda waa kala tegsan yahay culammada isku khilaafaan qaar waxay leeyihiin maya macnahoodu waa hal xabo laa dararo dhib ma jiro walaa diraaro dhibna ma jiro bimacnaa yaan la marka walaa diraarada waa takiid bay leeyihiino kan hore ayaa lagu xoojinayaa ayay leeyihiin macno waa macnahaas yani ha isdhibina yaadan isdhibin dhibkaa iska ilaaliyo qolada labaad waxay leeyihiin maya waxa farqi baa udhaxeeya labada kelimo farqi baa udhaxeeyo sidaasaana mashhuura in la kala qaado darar iyo diraar addarar waalmudaara in la kala qaado laba macno loo kala yeelo sidaasaa mashhuur ah weeyaan darar maxaa la yidhaahdaa darar waxaa la yidhaahdaa maa yaxsulu biduuni qasdi waxaa qofka ku dhaco isagoo aanan waxba u qasdin qasad aan ula jeedin ka dhaco laakiin dad kalena ay dhib u noqoto ayaa darar la yidhaahdaa daraarkana waxaa la yidhaahdaa maa yaxsulu biqasdin waxa qasad aa u samayso dhib aad qasad u samayso sidaasaa lagu kala qaada maalan hadda yani waxa weeye tusaale ahaan guri baad degan tahay jiiraan baad leedahay oo gurigaada jiiraan ayaa daris baad leedahay dariska waktigii ay seexan lahaayeen oo jiiraanku uu jiifan lahaa baad waxaa soo qaadatay maaragtay durbaan ama wax un sawd leh markaasaad iska garaacday adoon dan ula jeeda wax ula jeeda aan jirin ama dan adiga kuu khaasan aada leedahay yaad derbiga iska garaacatay durbaankaasaad garaacday jiiraankana jugtaan iyo qayladaan waa maqlaya mana jiifanaya laakiin ulama aadan qasdin inaad jiiraankaada ku dhibto dararka kaasaa la yidhaahdaa waa wax aad samaysay laakiin inaad dad ku dhibto aadan u samaynin walidaalika waxaa la yidhaahdaa markii inaad khalad tahay aad ogaato shaygu inuu khalad yahay markaa ogaato dararka oo dadka jiiraanka uu dhibayo waad ka hari waanad ka joogsanaysaa dararku waa kaa wey laakiin idraarka waxaa la yidhaahdaa jiiraankii baad baalka matoorka hadda haddashtanan oo kaleeto baad habeenka u shidatay adigoo dan kale ina ciddaa ku dhibto daraaddeeda u shidatay caawa ama durbaanaad ku garaacatay caawa u garaacday maqsadkaaduna waxaa waaya dadkaan jiiraanka oo wax idin dhex mareen xoogaha khilaafka idinku dhex jiro inaad ku dhibto oy caawa seexan waayaan baad rabtaa marka kaasoo kale idraaraa la yidhaahdaa isaguna qofka haddii ay u caddaatay inay khalad tahay kama haro lanna wuu u qasday inuu dadka ku dhibo sooma wuu u qasdayba inuu ku dhibo kaasna idraara la yidhaahda labada marka sidaas ayaa lagu kala farqiyaa weeyaan idan xadiidkan marka uu nabigu ka hadloo yidhi laa darara walaa diraara waa asal min usuul diin ka mid ah oo weyn arin weyn wey abwaab aada u tiro badanna wuu galaa dararka iyo dhibaatadu baaba badan ay gashaa meelo badan ayay ummadda ka gashaa beecii oo kale bay gelaysaa yani maaragtay wax iibsigii oo shirihii iyo maaratay iyo beecii bay gashaa nikaaxii bay gelaysaa meelo badan ayay geli kartaa weya meelo badanuu galaa maalan haddaba maalan qofka yani sida jaahiliga waxay samayn jireen intaan qur-aanka ilaahay nabiy llahi maxamed uusan soo dirin oo qur-aanka lagu soo dejinin jaahiliga waxay samayn jireen ninkan haweenku soo guursanaya haweenta markuu soo guursado ayuu wuxuu samaynayaa haweenkiibay waxbaa dhex maraayo uu furaya markuu furo waxa weeye ciddadeeda markay dhammaan rabto wuu soo ceshanaya uma soo ceshanaya inay xaas u noqoto wuxuu rabaa inuu dhib darteed aysan nin kale guursanin ayuu u soo ceshanaya ciddadii marka muddo markuu haysto ayuu haddana furi ciddadii intay tirsanayso ayuu soo ceshanaya mar labaad intaas ciddadii dhammaanin saasuu ku wareeyaa afar shan jeer lix jeer toddoba jeer wax badan u samayn jiray jaahiligii waa darar waa idraar waana midda ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka uu nooga rabay fii suurati albaqara oo rabbi yihi waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna faamsikuuhuna bimacruufin aw sarixuuhuna bimacruufin haddaad haweenkii aada furtaan oo muddadoodii ajashoodii ay dhammaato ciddadoodii ay dhammaato ama ay dhammaad ku dhowaato haddaad soo ceshataan fa amsikuuhuna bimacruufin si sharciga lagu yaqaano ku haysto oo macruufkula dhaqmo aw sharaxuuhuna bimacruufin ama iska sii daaya oo si macruuf oo shareecada lagu yaqaano iskaga sii daaya walaa tumsikuuhuna diraara litactaduu dhib darteed inaad dhibtaan darteed ood ku xadgudubtaan daraaddeed haweenkii ha u haysanina marka taasoo kale waa darar baa la yidhaahdaa waa shayga oo nikaaxa iyo alaaqa iyo waxaa lamidka gelay waxaa la mida ah maalan nin baa haweeney buu qabaa caruur bay u dhashay way kala tageen haweentii marka ilmihii ayada hayso xanaanaynayso ilmihii bay haysataa markaasuu wuxuu leeyahay haweentii shardi uga dhigaya si aan haweentan loo guursanin darteed iyo wuxuu leeyahay ilmaha haddii aad nin guursato waa kaa qaadanaya ogow ilmahaada haddaad nin guursataa waa kaala tegi mana rabo ilmo jacaylka ma aha ilmaha inuu jecel yaho doonaya ma aha laakiin maqsadkiis waxa naagtaasi yaysan nin kale guursanin nin kale yaysan guursanin iyadiina ma rabto inuu asaga ku noqdo ma doonayso asagiina wuxuu u diidayaa nin kale inay guursato markaasuu leeyahay haddaad nin guursato ilmihii wakaalo noqonaya markaasaa nin walba markuu soo doono waxay leedahay hooyadan waa dadka ilmaha jecel wey ilmaheeda jeceshaha ama ninka ilmuhu kaa qaata sidaa darteed ninkuu yimaadaba iska celinaysaa wajahda taana idraarkay ka mid tahay oo wuu galaa dararkii buu galaa waxaa geli kara dararka dhaxalka aya ayuu geli karaa dhaxalka laftiisa ayuu gala oo maalan qofka markii uu arko qof qaraabadiisa ah oo dhaxalkii aan yani nin ilma adeer oo kale la ah in adeerkiisoo kale waay waa ibnulcam oo kale wuxuu og yahay yani haddii wax aqribo la waayay inuu ninkaasi dhaxlay ninkaana ma uu jecla markaasu wuxuu samaynayaa xoolihiisa yani nuskiisa dad u dardaarmay leey hebel dad kaloo siinaya si dadkaas dhaxalka usan u qaadanin ama dadkii warafadii dhaxalka iska lahaa meeshii ulu inuu dardaarmo la rabay oo weliba nebigu uu yidhi wauluu kaiiru uludkaaga badanba saddex meelood meel inuu dardaarmo asquusiyadiisii la ogol yahay weliba uusan u dardaarmin dadka dhaxalka iska leh oo dad kale u dardaarma la doonaya buu xoolaha nuskooda dardaarmaya ama uluaankooda buu dad kale siinaya si dhaxalka dadkii iska lahaa ashum yar ay ugu soo harto arrimahaasoo kale idraarka ayay ka mid tahay dararka ayay ka mid tahay marka dararka dhibku bedelku galaa dadka jirkiisa in la dhibo oo la dilo maalkoodu galaa zawjadii iyo wuxuu gelayaa maaragtay ee nikaaxi buu galaa owlaadii baa la dhibaa oo dhib oy gaarsiisaa waalidkii baa la dhibayaa xoolihii baa la dhibaa wax walba kulligii baacigii shabihii buu galaa marka laa darara walaa diraar waa xadiiu caama wey yani in dhib aada midaad u qasantay iyo midaad u qasdinba labadaba lama ogola muslimiinta in laga joojiye baa la rabaa xadiidku marka taasuu ka hadlaya hadday dadka muslimiintana xadiidkaas yani ay ku dhaqmi lahaayeen laa darara walaa diraar arrimahooda dhan waa toosi lahaayeen yani maaragtay arrimaha dadkao dhan way hagaagi lahayd laakiin insaankii baa waxaa lagu abuuray yani maaragtay shuxiga iyo cudwaanka iyo wax lamidka ah ayuu ilaahay ku abuuray weya alxadiiث الثاني والثaلaaثuun xadiidkii labiyo soddonaad marwiyin can abi saciidin الkhudriy radi allahu canhu abu saciid alkhudri baa laga wariyey ana الnabiya salى اllahu alيه wasalama rasuulka alla qaala inuu yihi laa darara dhib ma jiro yani yaa lasdhibin wey walaa diraara in lasdhibana ma jirto wey laa darara dhib aadan u qasdin yuusan dhicin walaa diraara dhib aad u qasdayn yuusan midna dhicin wey xadiiun xasanu hada xadiiun xasanu wa xadiis xasana rawaahu ibn maaja wadaara qutni baa wariye wagayruhumaa musnadan isagoo mutasila ah, sababkiisa u xidhiiro warawaahu maliku fi muwa kitaabkiisa muwa imaam maaliga ku wariyey can camr bni yaxya can abihi buu ka wariyey an can nabiy sal allau alay wasalam mursalan isaga oo saxaabigii laga jaray ayuu wariyey oo maarata ninkaa taabicida oo loo degdegay fa wuxuu riday taabicigii aba saciidin aba saciid alkhudri buu rid uu maarata gooyey walow xadiidkaasna wuxuu leeyahay turuqun yaqwa bacduha qaarkood duruqdaasi uu xoogoobayay bibacdin qaarka kalena uu ku xoogoobaya weya alxadiiu athaliu waalaauun can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula lahi sal la alay wasalam qaal loo yucطa nnaasu bidacwaahum ladacaa rijaal amwaala qowmi wadimaa'ahum walakina albayinatu cala lmuddaci walyamiinu calaa man ankar xadiiu xasanu rawaahu bayhaqi wagayruhu haakada wbacduhu fi saxiixayn alxadiiu aali waalaauun xadiidkii saddex iyo soddonaad marwiyun can ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdulahi bni cabaas ayaa laga wariyey isagii aabihiiba allah ka raadi noqdee ana rasuul lahi sal lla alay wasalam rasuulka alla qaala inuu yidhi low yucطa naasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadooda wuxuu qof walbaaba sheegta haddii loo xukumi lahaa oo wuxuu maxkamadda inta tago anaa waxaan iskale yihahdo hore looga xukumi lahaa la dacaa waxay sheegan lahaayeen rijaalu rag ama rag iyo dumar isku dar min baabi taqliib baa la yidhahdaaye dad baa waxay sheegan lahaayeen amwaala qawmin dad xoolahood bay sheegan lahaayeen wa dimaa'ahum dimaaa qawmin dad dhiigagoodna way sheegan lahay walaakiinse shareecadeena ilaahay naxariista oo noogu soo dejiyey waxaa ku kala dhixi lahayn baan loo sheegay walaakinase albayinatu markhaatigii ayaa wuxuu ahaaday cala lmuddaci kainun cala lmuddaci qofkii wax sheeganayay oo yidhahda waxaan anaa iska leh markhaati la imow baa la odhan yaa ku markhaatiya walyamiinu dhaartana waxa weeyaan calaa man ankara yani kaainatun calaa man ankar dadka inkiray qofka wax inta lagu sheegta inkiraari oo malhid yidhaahdo ayaa isagana dhaarta laga doonaya weya xadiiun xasanun hada midkani xadiiun xasanun weeye rawaahu alimaam bayhaqi rawaahu lbayhaqiyu imaam lbayhaqi iyo way wariyeen haakada sidaasa u wariyeen wabacduhu qaarkiina xadiidkan qayb kamidayay bisaxiixayni saxiixaynka ayay ku sugan yahay oo maala waxaa ka mid a xadiidka ibn cabaas oo صaxiixaynka ku sugnaa wuxuu ahaa low yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa naasu dimaءa rijaali وamwaalihim walakina alyamiina cala lmuddacaa calayhi haddii dadku waxay sheeganayaan qof walbaaba loo xukumi lahaa la siin lahaa dad baa waxay sheegan lahaayeen dimaaa rijaalin wa amwaalahum ayay sheegan lahayn laakiin xadiidkaas bukhaariy muslim ku sugan waxaa weeye yani albayinatu cala lmuddaci ma uusan oran wuxuu yihi walaakin alyamiinu cala lmuddacaa calayhi kii asaga wax lagu sheeganay ayaa dhaarta laga doonaya xadiidkaas saasuu yiri xadiidkan waxa weeyaan imaamu lbayhaqi ayaa xadiidka soo saaray alxaafid ibn xajar alcasqalaanina kitaabkiisa fatxu lbaariga ayuu xadiidkan xasan uga dhigaya oo darajadiisa xasan uga dhigaa laakiin xadiidkan siduu sheikuba sheegay wa bacdu fi saxiixayni uu yidhi waad ujeedda xadiidka hadda aan akhrinay ayaa tusinayo oo ah walaakina alyamiina cala muddaca calayhi ayaa tusinayo nebigu wuxuu yidhi loo yucta naasu bidacwaahu dacwo maxaa la yidhahdaa addacwa waa sheegashada iddicaa baa loo jeedaa shay baad sheegatay macnaha labadaba wuxuu noqdaa shayga iddicaaha e ihbaatan wa nafyan labadaba wuu noqon karaa inaad shaygaan tidhaahdo anaa iska leh ama shayga qofkii lahaa aad tidhaahdo malihid oo diido waa nafyi iyo ihbaat wey labada mid walbaba wuu noqon karaa weeyaan labadaba wuu noqon karaa xadiidkaasi wey marka la dacaa rijaalun rag baa waxay sheegan lahaayeen amwaala qowmin wa dimaa'ahum haddii qof walbaaba wuxuu sheegta la dhihi lahaa allayleh waa isagoo iskale loo xukumi lahaa hadde waxa weeye ummaddu weligeedba fawdadaasa lagu dhex jiri lahaa wey qof walbaaba xaqoysan lahayn buu sheegan lahaa marka la dacaa rijaalontana waa jawaabu lowlaada lowda jawaabteedii wey lowda low yuctaada jawaabteedii ayaa la yidhaahdaa dadka marka rijaashaan sheeganayo amwaala qowmin wa dimaa'ahum sheeganayaay waa dadka aanu ilaahay ka baqaynin oo cabsida aynan ku jirin laakiin qofka ilaahay ka baqayo oo qalbigiisa cabsi ilaahay ay ku jirto aakhare in la xisaabinayo og maalka dadka iyo dhiigooduba waa ka badbaadaan labada waa ka badbaadaan laakiin maanta waad arkaysa dad baa guryahooda lagu qabsanaya waxaa loo samaysanaya warqada been ah anaa iskale baa la leeyahay waa la sheegani waxaa laga yaabaa qaadigii laftiisa wax kala xukumayey in laaluush la siiyo laaluush iska qaato uusan xaqii dadka ku kala saarin shareecadeena marka wixii lagu kala bixi lahaa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala noo sameeyey waa qaacida cadiima weeye nabigeennana uu noo sheegay waa waxyi weeye arrintaana albayinatu cala lmuddaci walyamiinu calaa man ankar waxaa la yidhaahdaa waa qaacida cadiima fi lqada qaacido weyn oo xagga xukumka ku saabsan iyo dadku waxay ku kala baxaan ku saabsan weeyaan haddii qaadiga uu ku dhaqmo waxa weeye siday tahayna oo ugu dhaqmaayo qofka qaadi laga dhigta wax kala xukumayaahi waxa weeyaan masaalixda dadka way hagaagi lahayd weyaan masaalixda dadka oo dhan way hagaagi lahayd maxaa yeeley shareecadeenna waxay u timid oo keliya lixmaayati amwaali الnaasi wa dimaaihim dadka xoolahooda iyo dhiigooda in la ilaaliyo curdigooda iyo sharaftooda la ilaaliyaa bay shareecadeennaba ilaahay subxaana wa tacaala noogu soo dejiye weeyaan markaasuu nabigu yihi walaakin albayinatu calى اlmuddaci bayinada marka maxaa noqon karo maala laba qofaa maanta isqabsatay shaygaan anaa iskale baa nin yiri nin kalaa haysto waa lagu qabsaday ninkii haystay baa lagu qabsaday anaa iskale kanna wuxuu yidhi malihid labadii nin waxay tageen maxkamadii qaadigii bay u tageen qaadiga awal khadwa uu samaynayo waa maxay tallaabada koowaad uu qaadaya waa maxay waa inuu yidhaahdaa nin kale shaygaan anaa iskale inaad leedahay markhaati la imo in la yidhaahdo yaa ku markhaati in la yidhahdo markhaatigii marka wuxuu noqon karaa waxyaalo badan inuu dad xog ogaada keeno arrintaa shaahid ka ahaa shaygan ka markhaati kaco inuu isaga yani shaygan qofkan uu leeyahay inuu noqdo laba shaahid baa laga rabaa laba markhaati inuu la yimaado oo ah yani laba nin oo caadiliina inuu la yimaado markhaatiga laftiisa shuruud buu leeyahay culamada ilaa sideed shardi bay udhigaan ilaa toddoba shardi ayaa meelahaas la gaarsiiyaa waxaa way qofka inuu caadil yahay in uu maarata muslim yahay in aysan yani maaragtay aysan ka dhaxaynin maaragtay qaraabanimo oo qofka u markhaati kacayo qaraabo uusan la ahayn inaysan ninka lagu markhaati kacay ka markhaati kacayahay cadaawad aysan udhaxaynin waxyaaba badana la fiiriyaa shuruud badanay leedahay oo aad fiqiga looga hadlay axkaamta aada uga hadasho weeyaan markhaatigaasaa laga rabaa waxaa kaloo markhaati noqon karo waxa la yidhaahda alqaraa'in qariinooyin waxa la yidhahda qariino ama daahirulxaal waxa la yidhahda xaalka daahirkiisa sida ka muuqato lagu kala saaro maalan daahirulxaalka iyo qariinada waxay culamada u daliishadaan qisadii nabiy llaahi daawuud oo nabiy sulaymaan oo u kala xukumay nabiy llaahi daawuud baa qisada waxaa dhacday laba laba haweena oo laba ilmood lahaa ayaa labada ilmood intay halkan seexiyeen dhurwaa baa yimid hal cunugu qaatoo la tegey labadii haween waxay isku qabsadeen anaa iskale cunugan iyo ani keygii waay maya adi kaadiyaa la cuna kaygii waay kan maya kaadii waay ani keygii waay waa la isku qabsaday nebi daauudaa loo tegey nabiyullaahi daauud markii loo tegey wuu fiiriyey wuxuu arkay qofkan yacnii wuxuu ku kala xukumay maadaama uusan ogeyn markhaati lahayana uusan jirin wuxuu shiray qoftan naagna waa naag weyn oo inay waktigaa dhaqmaadaysa u dhowdahay midna waa gabar yar wey oo wax badan inay dhasho suuragal tahay marka wuxuu is yidhi naagtaana waxba dhalaynin u xukun maadaama tan yartaa ilaahay inuu walaad kala siiyaa bal arkay tii weyneed u xukumay tii yareeda laga xukumay sulaymaanoo nin yar markaa nebi ilaahay ah ayaa markii dumarkii nebi daawuud ka soo baxeen ayuu u yeeray la kulmay maxay tahay qisadiinna markaasay qadiyadii u sheegeen markay u sheegeen oo naag walba tiri anaa la ii xukumay tanna tiri tanna waxay tiri anaa ilmahaygiiba kadib waa ku daba dhegan tahay arrinta ay tahaybu marka wuxuu sameeyey qaraa-in buu raadiyey wuxuu yidhi mar hadday sidaa tahay waxaad samaynaysaan xukunaan idinku ridaaya nabiga ilaahay nabigu idinku rida xukunkiisi mooye mid kalean aniga baaraya waa maxay xununkaas iskuma haysataan adna waa dhashay adna waa dhashay sooma aha waa idiin kala goynaa dhexdaan mid qaadanaya waa kala jaraya midna qaybta hore ha qaadato midna qaybta dambe ha qaadato tii weyneed raaliya ku noqotay tii yareed baa tiri maya maya qaadiyo nabi ilaahayo si ayada iskale si maxaa yeelay cunugeeda in la kala gooyay diidan tahay la jaro sii bay tiri ayada iskale hala siiyo markaasu wuxuu xukumay tii yareed oo yidhi tan maadaama ay raali ku noqotay in ilmihii la kala gooyey inaysan dhalin soo qariino cad maa wax caddayn kara wey markaasu wuxuu yidhi ti yareedbu marka xukunkaas uxukumay wey marka qaraa-inkan waxbaa lagu kala xukumaa waxaa ka mid a qisadii nabiyullaahi yuusuf haweenaydii markii ay guriga u xiratay yacni albaabadii iyo darashadihii usoo xirxiratay oo ay zina inuu ka yani maarata ka zinaysto ay raadisay nabiyullaahi yuusuf waa kii cararay way ka daba ordaayo isagoo orda usii ordaayo qamiiskiisiiba inta badarka ku dhegtay jeexday markiiba wa alfaya sayidaha lada albaabi buu ilaahay leeyahy ninkii haweentaan qabay oo casiisu misra ah yay iridii kula kulmeen labadoodii wastabaqa albaaba waqadad qamiisahu min dumurin waalfaya sayidaha la dalbaada markaasi durbadiiba isohisay tiri qaalat maa jazaau man araada biahlika suu'an ilaa an yusjanu cadaabun aliim ninkan xumaanow ila doonay inuu iga sinaystoo rabay ninka ahalkaaga inuu foolxumo ku sameeyo rabo in la xiro ama la cadaabo mooye wax kaloo astahila ma leh yani hadalkay kala hormartay nabilaahi yuusuf wuxuu ku yidhi qaala hiya raawadatni can nafsi ayadaa iraadinaysay marka nin shaahida markhaati kuma jira labadooda keliya guriga ku jiro qaraa'inta marka qaraa'in waxaa la yidhahdaa yani maaragtay qariinada ama daahirulxaalka ayaa nin shaahida ku kala xukumay wuxuu yidhi in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fasadaqat wahuwa min alkaadibiin wain kaana qamiisuhu qudda min duburin fakadabat wahuwa min asaadiqiin waxaa fiirisaan buu yidhi ninkan khamiiskiisa hala fiiriyo hadduu hore ka dilaacsan yahay gabadha run bay sheegtay asna beenloo waay yuusuf beenloo waaye gabadhaa run sheegtay maxaa yeelay qof kusoo jeedo oo raba inuu ayadii xumaan ku sameeyo oy la diriraysa buu noqonaya marka khamiiska saasuu ku dilaacay laakiin haddii khamiiska gadaal ay ka dilaacayso isagoo sii cararayo gabadha been bay sheegtay isagaa runloow markay arkeen falamaa ra'aa khamiisahu qudda min duburin qaala inahu min kaydikuna ina kaydakuna cadiim yuusuf acrad can haada buu yidhi marka hadalkaasuu ku yidhi wuxuu ogaaday marka qamiiskii oo dhabarka ka dilacsan shaahidulxaala la yidhahda daahirulxaal qaraa'inka wax lagu kala xukumo ayay ka mid tahay waxaa ka mida ah waxyaalaha shaahidka noqonayo haddii aan markhaati la helin markhaati la waayo qasaamadii oo kale dad baad qof maaragtay eh, nin baa la dilay qolo agteed baa lagu dilay markaas qoladan waxay tii qoladaana naga dishay qoladii marka wax laga dilay oo qoladan kale ku sheeganaysa waxay leeyihiin magaaladoodii iyo meeshay deganaayeen baa lagu dilay nebigu wuxuu ku kala xukumay maadaama markhaati aynan jirin konton dhaarood inay dhaartaan qolada wax laga dilay inay qoladaas wax ka dishay qisaamaa la yidhahdaa waxaa kaloo wax lagu xukumiyaa waxaa la yidhahdaa annukuul haddii qofkan uu dhaarta diido ila qofka mudacaa calayhiga waxaa raba kan hadduu shaahid waayo dhaaraa la leeyahay hadduu dhaarta diido dhaaran waayana oo la xukumaya iyadana weya marka sidaas weeyaan low yucطa الnaasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum waxay sheegtaan la dacauna rijaalun dad baa waxay sheegan lahaayeen amwaala qowmin wa dimaa'ahum dad xoolahood iyo maalkood bay sheegan lahayen walaakina albayinatu markhaatigu waxaa weeye cala almuddaci qofka sheeganayo waxaan ayaa laga rabaa inu markhaati la yimaado walyamiinu calaa man ankar qofka inkiro oo waxaan malihid yidhaahdana dhaar baa laga rabaa w hada xadiiثu xasanu rawahu اbayhaqiyu wغayruhu hakada wbacduhu fi صaxiixayn hada wbilahi towfiq wsala اllah wslm alى nabiyina mxamed l